alxamdu lilahi cla nicmaa'ih wاshukru lahu cla twfiiqihi wاmtinaanih wالصlaaة wالsalaam clى الnabiy اlmabcuuثi raxmaة lilcaalamiin wclى آlih وأصxaabih وأزwaajihi الطaahiraati أmahaati اlmuؤminiin wclى الtaabiciina lahm bإxsaan إlى ywm الdiin ama bacd cibaad allah أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها خير زاد إلى يوم المعاد ثم أما بعد walaalayaal sida dareemaysa khudbaddeennu waxay ka hadlaysay cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadu waxay leedahay aadaab qodobkaynu baraarujinaynaa waxa weeye allah inaga aqbalo waa cibaadaysanaynaa laakiin cibaadadaasi aadaab bay leedahay cibaadada aynu u taagannahay oo ayna ah aynu ilaahay ku raali gelinno wixii uu ina faray ee uu jecel yahay ee qalbiga lagala imanayo ee qowlka lagala imanayo ee ficilka lagala imanayo cibaadadu waa taas atadallulu lilaahi subxaanah wa xubbuh waalkhawfu minh waalkhuduucu lah waa inay addoommuhu ilaahay isu miskiiniyaan iyagoo ka cabsanaya oo jecel oo isu dhiibaya cibaadadaas aadaabteeda waxaa kow ka ah inaynu cilmigeeda yeelanno shayna ma ansaxo cilmi la cibaadada haddii cilmigeeda lagu dadaali waayo oo qofku iska cibaadaysto uu noocyadeeda kala duwan soomkii salaadii sakadii xajkii dikrigii qur-aankii kariimka ahaa oo cilmigeeda uu ku dadaali waayo waxaa laga yaabaa isagoo cibaadaysanaya inay cibaadadaasi ka dhaawacanto bal ay ka buri kartaba sidii ku dhacday saxaabigii rasuulka ku ag tukanaya sala allahu calayhi wasalam nebiga agtiisuu asxaabi ku tukaday markaasuu nebiga u yima u salaamay rasuulku dib buu u celiyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku salli fa innaka lam tusalli dibu noqoo tuko maa tukan mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad buu ku celiyay markii uu isdhiibuu gacmaha taaguu qiray wuxuu intaa ka kordhinayu ka wanaajina jirin rasuulku wuu saxay sala allahu calayhi wasalam cibaadadaa uu gudanayo salaada ahayd arkaanteedii mid ka mid oo duma'niinadii iyo xasiloonida ah inuu ku xasilo arkaanta rukuucda sujuudda ruknigaasoo uu ka tegayuu nebigu ku baraarujiyey calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu saxay markaasee waan saxda waxaa muuqanaysa walaalayaal cilmigiio agteena lagu akhriyayo ama masaajidada ka baxaya oo bilaash ah in dadku ay masaajid ka baxaan oo ay shortaagaan inaanu qofku culimada waanan u imanin iyo quraado aanu odhanin maxaan khaldayaa maxaan se saxayaa hadduu faatixadii iyo ataxiyaadkii iyo takbiiratulexraam iyo arkaan arkaankii qawlig ahayd salaadii uu qofkii qaldo taasoo sixidu baaha way ka buraysa marka awalan waxaynu baraarujin lahayn cibaadada aynu gudanayno cilmigeeda aynu yeelano waxa labaadoo cibaadada aadaabteeda ka mid aynu isku baraarujinaynaa inaynu helo dawqa alcibaada cibaadada dhadhankeedii siduu rasuulullaahi moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam innagoo nabigeennii wanaagsanaa kaga dayanayna waa inaynu ku dadaalnaa oo aynu xaawilnaa sidaynu u heli lahayn cibaadadaynu gudanayno noocyadeeda kala duwan inay inoo dhadhanto iimaanku walaalayaal dhadhan buu leeyahy cibaadaduna dhadhan bay leedahay sidaa daraaddeed buu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam wa jucilat quratu cayni fi salaa ishaydaasi waxay ku qabowsataa oon sacaado dareemaa oo aan ku degaa salaada waxaa astaanta koobaad u ah markay cibaadadu kuu dhadhamaysa inay khushuuci jirto qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucda iyo la-aanteedaba wax la barto wey haddaad ku dadaasho inaad qalbigaaga soo xaadiriso ood ogaatay ilaahay inaad hortaagan tahay subxaanahu wa tacaala daqiiqadahaad salaada ku jirto khushuucda waad baran kartaa maalinba inbaad kordhinaysa maalinba inbaad kordhinaysa khushuuclaantana waa la bartaa qofku hadduu naftiisa xawilo sidii mobaylku u xawilaa kale oo intuu salaada ku jiro uga faaidaysto inuu xisaabiyo ama qalbigiisu soo wareego suuqa dhexdiisana uu baranaya marka qadiyadaas cibaadada aadaabteeda waxaa ka mid a noocyadeeda kala duwan inay macaani noo samayso oo aynu xiisayno oo aynu soo jeclaysanno oo aynu soo degdegsano salafuna saalix sidaasay ahaayeen qofku inuu shayga xiisaynayo waxa calaamad u ah horay buu u yimaadaa wuu usoo tabaabushaystaa wixii ku xidhan buu soo qadimaa qaarkood waxa ay xusayeen iyagoo ummadda ku baraarujinaya siday cibaadada ugu dadaali lahayn salaadoo kale afartan sanadood inaanu mu'adinku adaamin ilaa wahuwa fi lmasjid isagoo masjidka ku jira mooyaane taas waxay tilmaamaysaa alisticdaad qabla salaa marka cibaadadu kolkaynu ku dhex jirno noocyadeeda kala duwan qur-aanku waa inuu macaanaado soomku waa inuu inoo macaanaado sadaqada dikriga salaada dhadhan waa inaynu helaa dhadhankaa hadii la waayo naftu way xanuunsanaysaa dibaynu ugu noqono waxa cibaadada adaabteeda ka mida ah dawaam walmuxaafada cala alcibaada cibaadadaadu inaanay noqonin mid googoosa markaad doontana aada samayso markaad doontana aad ka tagto laakiin cibaadadii waa inay kaa dhab tahay qofkii uu ku nool yahay uu ku dhimanayo oo aanu ka tegay hadday dhacdo qofku inuu ciidaha iska tukado iyo jimcayaashii iyo markuu dad tukanaya la socdo maxaa lagu sheegi karaa cibaadadaah u sheega oo dadka walaalaha ehelkeenna ah waa inaynu u sheegnaa cibaadadu inaanay aqbali karin in la googooyo axabu lcamali ila allahi adwamuhu wainqal rasuuluna almucadam sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay camal oo dhan ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka la joogteeyo haba yaraado sidaa daraaddeed baa qur-aanka suuratu sa'ale iyo qadaflaxye markaad akhrido sifaadka mu'miniinta ilaahay wuxuu ku ammaanaya inay salaadooda daa'imayaan xaafidayaan ilaalinayaan arrintaasina waa daruuri carruurtaynu sidaa ku waaninaynaa xaasaskaynu ku waaninaynaa saaxiibadaynaynu ku waaninaynaa iyo ka hor nafteennaba waxa aad joogtaysaa waa wax kaa dhaba waxa aad jarjartaana waa waxaad ku ciyaarayso maxaad u jari weyda shaqada subaxdii waad shaqo tagtaa maalmaha qaarkood meheradiiyo furan maad iska soo meeraysatay cunada maxaad ugu jari weyday ee aad u soo arooraysaa meeshaad wax ka cunaysa iyo meeshaad wax ka cabaysa aad mar walba aanad u seegayn eed ugu buuxsan tahay waa kaa dhab cibaadaduna waa inay dhab inaga noqoto walaalayaal dad badan baa arintaas iska googooyo lagu odhanay hebel mar wuu tukadaa mar ma tukada mar wuu soomaa mar waas arintaasi ma aqbali karaysa cibaadada wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeridu ay imanayso waa la wadaya cibaadada aadaabteeda waxaa ka mid walaalayaal inaynu helo amaradeeda iyo midhaha midhaha cibaadadu waxa weeye dhaqan wanaagsan oo uu qofku ka dhexlo cibaadada sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu ku calaamadiyey salaada la aqbalay ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaadu dadka waxay u diidaa foolxumada iyo ceebta iyo dembiga calaamadda qofka salaadiisa la aqbalay waxa weeye inuu yahay qof dhowrsoon oo xaaraanta iyo xumaanta cafiifka ah ka dhowrsoon oo ka xishoonaya soomka rasuulku wuxuu xusayay sala allahu calayhi wasalam marka soomkiisu yahay soom hagaagsan qofka inuu iska daynaya wixii dembiya ee ceeba siduu isaga daayay cunada cabida man lam yadac qawla zuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah maaha inaad laba shakhsiyadood yeelato qofka mu'minkahay ah laba shakhsiyadood ma leh ama laba midab munaafiqa sidaas shakhsiyaduu ku joogo masaajka iyo shakhsiyaduu banaanka ku joogo hadduu markuu halkan joogo qofka muuminka ah qiiroonayo oo uu ilmaynayo oo uu khushuucayo oo markuu banaanka u baxana nooc kala soo baxayo oo tijaaradda kharibayo oo xaaraanta isticmaalayo oo markuu dadka la kulmo ay ka muuqanayaan nacaybshiyo oo markuu ku dhex jiro shaqada cawla baxaa arrintaasina waa daruuri waxyaabaha cibaadadu inooga baahan tahay way adaabteeda waxaynu dareemaynaa si aynu u dhiiranno cibaadada u jeclaysanno sirteeda inaynu garanno alcilmu biasraari alcibaada cibaadada asraar bay leedahay fawaa'id bay leedahay xigmadaa ku jira markaad ogaato ku dhiirinaya xigmadaha waxaa ka mida ah inaad garato annaha xaqu llahi cala alcibaad xaqa keliya ilaahay addoommaha uu ku leeyahy haddaad dadko dhan u shaqayso ood dowladda u shaqayso ood cid walba raali geliso ood ilaahay xaqiisii iskaga tagto waxaaga waxba kama jiraan awal alxuquuq wa akbar alxuquuq xaqii u weynaa ee u miisaan badnaayo kii ilaahay abaad ka tagtay dad baa la ammaanaa hebel waa caadil hebel waa runle laakiin ma tukaday ka odhanaya walaakinahu laa yusalli oo muxuu sheegayaa kol haddii u ilaahay dulmiye xaqiisii yuu hadh u jidayaa u ixsaan samaynayaa marka awal alxuquuq inta ka xaaskaaga iyo waalidkaaga iyo carruurta aan la gaadhin xaqa koobaad waa ilaahay markaad sirtaa fahamsan tahay wixii kaleo dhan xaqa ilahay baad ka horraysiinaysa cibaadada asraarteeda waxaa ka mid a annaa natlubu thawaab markaynu ilaahay u cibaadaysanayna ajir baynu doonayna ogow meel ajri laga heloon cibaadahayn ma jiro hadduu qofku idhaahdo ilaahay baan abaalmarin ka doonaya caabudin maayo way kala kacsan isqabana mayso janno qofka doonayaa cibaadadu soo maraa wadada jannada loo maro iyo kaarka loo qaataa waa cibaadada ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat kaanat lahum jannaat lfirdowsi nuzula jannadaasuu ilaahay kusoo dhowaynayaa dadka cibaado iyo caqiido wanaagsan leh markaa ma ka maaranno mana ka kaaftoomi karno waana inuu baahan nahay ilaahay abaalmarintiisa iyo jannadiisa wadadeeduna waa ariiqa cibaadada cibaadadu walaalayaal waxa weeye sabiilu lxuriyati lilinsaan oo markaa sirteeda aynu fahmayno cibaadada waa wadaduu qofku ku xoroobo haddaad doonayso inaad xornimo dhaba qaadato xornimada aad baa loo sheeg sheega addoonnimadana dadku way ka cararaane wa hadihi alcibaada waxaa iska macruufahoo qofka bani aadamkii uu abuuran yahay inuu addoon noqdo laba midun bay noqonaysa inaad ilaahay addoon u noqoto subxaanahu wa tacaala iyo inaad addoommo kale addoommo unoqoto addoon u noqoto ribciyo bnu caamir saxaabigii jaliilka ahaa markuu sacd bnu abi waqaas u diray ninkii rustum la odhan jiray ee ka talinaya boqortooyadii reer eeraan iyadoo arrimo heshiis laga wada hadlayo wuxuu ninkii rustum ku yidhi maxaa caraba idin keenay horeba idinmaanaan arki jirine waxaana keenay buuhi ibtacana allah linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad bal ereygaa xikmaddiisa eeg waxaanu idinku nimi maaha inaanu dal doonayno maaha inaanu dunyo iyo xoolo doonayno manfac ma rabno laakiin waxaanu u soconnaa oo ilaahay noo soo diray inaanu dadka ka saarno iscaabudidda ay iscaabudayaan iyagu dhexdooda oo dadku ilaahay ay u wada sinmaan oo ilaahay keligiiaa wada caabudaa subxaanahu wa tacaala ilaa cibaadati rabbi alcibaad haddaad ilaahay caabudi weydo ama waxaad caabudaysaa shilinka ama waxaad caabudaysaa gaariga ama waxaad caabudaysaa guriga rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam taa ciisa cabdu dinaari waadirhami walqatiifati walkhamiis taa ciisa oo antakas waidaa shiika falantaqash wuu habaaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa halaagsamee laha halaago qofka lacagta addoonka u ah ee alaabta addoonka u ah hadday qodaxi muddaha kusii fogaata buui o iska soo saareen allaha halaaga buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waxaad halkaa ka fahamtay in alaabta iyo lacagta addoon loo noqon karo way dhacday waa arrin aynu arkayno caalamka casrigan aynu joogno ummadaha xorriyadda ku baaqaa waxay leeyihin ilaahay ha laga xoroobo diintana ha laga xoroobo laakiin yaa addoon loo noqonaya adduunyada iyo shahawaadka iyo rabitaankiisa afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa marka haddaad ilaahay caabudi weyda ama adduunyana caabudi ama insaan kaloo kula mida caabudi fa ina alcibaadata sabiilu lxuriyati lilinsan cibaadada walaalayaal asraarteeda waxaa ka mid a annaha ghidaau ruux wa ariiqu sacaada ruuxda inagu jirta ilaa labau jidhkeennu ka kooban yahay ruux iyo jidh jidhka waynu ognahayoo wuxuu ku nool yahay cunnada cabidda hurdada nasashada ruuxduna waxay ku nooshahay cibaadada aynu gudanayno noocyada faraha badanee kala duwan leh haddii ruuxda cibaadada laga jaro gaajona way u dhimanaysa qaawanaanna way u dhimanaysa ilahay baa wuxuu leeya fa ina khayra zaadi taqwa wattaquunii yaa uli lalbaab sahay qaata sahay waa maxay waa wax la cunoo la intifaacsado alla ka cabsibaa sahay u fiican buu ilahay alla ka cabsiga yaa cunuu raashiniya u yahay cunno wuxuu cunno u yahay ruuxda walibaasu taqwa dalika khayr alla ka cabsiga ilaahay dhar buu ku tilmaamay dharka yaa xidhanaya waa alla ka cabsi ruuxdaa xidhanaysa marka waanu qatan yahay waanu qaawan yahay insaanka ama qofka bani aadamka ah ee aan ilaahay caabudaynin subxaanahu wa tacaala ama cibaadadiisa xumaynaya wa aydan sabiilu sacaada cibaadadaynu gudanaynaa waa waddada lagu raaxaysto casrigan aynu joogno caalamku toosh buu sitaa waxay ku raadinayaan wax loo yaqaano sacaada sacaadadaasoo ah raaxada iyo nasashada uu qofkii nasanayu raaxaysanayu nafisayo tii dhul badan baa laga raadiyey xoolaha laga raadiyey horumar tichnolojiyada baa laga raadiyey dalxiis baa laga raadiyey cunaa laga raadiyey hamadii baahida la dharginayay rag iyo dumarka waa la la'yahay kow gaaladii way iswada dilayaan isdarasti baa ku dhaco diiqad bay ku jiraan way seegeen marinkii sacaadadii raaxaday seegeen oo inay ilaahay caabudaan keligii subxaanahu wa tacaala idan qofku wax badan bayuu u haysanin adduunyo ah kol hadday cibaadadu ka dhab tahay raaxadii adduunyada wuu helay sidaa daraaddeed baa wuxuu lahaa ibnu taymiya raximah ullah qofka aan jannada adduunyada galin jannada aakhirana ma galo jannada adduunyada qofka galayaa waxa weeye macaanka cibaadada qofka helay jannada aakhirana kaasaa helaya jannada adduunyada sii gala cibaadadu walaalayaal waa ibtilaaun yuhadibu linsaan imtixaan baa laynaga qaadayaa imtixaankaasi aynu adduunyada marayna waa cibaadada imtixaankani maaha miduu ilaahay addoommaha ku dhibayo ku ciqaabayo ku cadaabayo laakiin waa imtixaan lagu safaynayo oo iyaga dantooda ah qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum waa salaadii waa dikrigii waa sakadii intiiba dahaara iyo taskiya ilaahay uu ku tilmaamaya qofkii naftiisiibuu nadiifinaya marka sida nafta loo maydho ee ruuxda loo maydho ee waxaad la rooraysa dembigaa la yskaga reebaa wa hadihi alcibaada haddii kale qofka wixiisiibuu ku dhex jiraa xumaantiisaasuu walaaqayaa isagoo madow buu ilaahay hortegaya subxaana wa tacaala qaybahaasina waxay ka mid yihiin nuxurka iyo sirta iyo faa'iidada ku jira cibaadadan aynu gudanayno marka wuu calaf la-yahay ciqaab aakhirana waa u dambeeyaa insaanka cibaadada fudaysaday ama ka tegay kuu ilaahay waafajiyeyna waxaasoo nicmo ah iyo barwaaqo ah iyo badhaadha abuu buu helayaa laakiin waxaa laga maarmaana oo daruuri ah inaynu ku dadaalno aladab fi hadihi alcibaada cibaadadaasi inay adaabtaa yeelato allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca waarina albaila baila warsuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة